alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslm wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigani waa kii labiyo tobnaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi saxaaba alqisatu saadisatu walcishruun qisada labaatan iyo lixaad ummulmu'miniina mu'miniinta hooyadood weeye safiyatu bintu xuyayin ahayd iyo wa masxu nebiyi nebiga oo ka tirtiraya ka tiriddii nebigu uu ka tirtiray addumuuca illinta min caynayhaa labadeeda indhood uu ka tirtiray sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiidkani ku saabsan yahay qisadan safiya bintu xuyey oo arrin ku timid la ooyeysa iyo damqasho nebigu uu u damqanayo oo naxariis ka soo fushay xaggiisa ilintii indheheeda ka timid uu ka tirtiraya sala allahu calayhi wasalama can safiyata binti xuyeyin waxaa laga wariyey anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama xaja wuu la xajiyey binisaa'ihi dumarkiisa ayuu la xajiyey oo asaga iyo dumarkiisaa waxay isu raaceen xaasaskiisu xajka iyo saxaabo kalaba falammaa kaana markuu ahaaday fii bacdi tariiqi waddada bartankeeda markuu maraya iyo qaar ka mid ah nasala waxaa gaadiidka ka soo degay rajulu nin nin saxaabadii la socotay ka mid oo gaadiid saaran baa gaadiidkiisii ka degay fa saaqa wuu kaxeeyey dumarkii bihinna ayaga gaadiidkay saaraayeen buu gadaal inta ka maray buu kaxeeyey dadkao dhan gaadiid bay saaran yihiin dumarkii marka geelii ay saarnaayeen iyo wixii gaadiid ahaan ay u saarnaayeen buu inta gadaal ka maray oo kiisii ka soo degay ayuu kaxeeyey fa asraca markaasuu didiyoo boobsiiyey geelii ay saarnaayeen buu boobsiiyey fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kadaaka tartiibtaadaa laga wadaa sawqaka kaxayntaada bilqawaariiri dhalooyinka iyo qarshooyinka aad wadid nin u tartiibi yacnii wuxuu ula jeedaa annisaa'a dumarka xoolahan ay saaran yihiin oo aad boobsiinaysid tartiib u kaxee buu nebigu ka wadaa sal alla alayhi wasalam mar nebigu wuxuu ku magacaabayaa dhalooyin dhaladana waa la ilaaliyaayo waa shay jilicsanoo hadday dhulka ku dhacdo way jabtaa mana kabanto oo ma sahlana marna nebigu dhan kaleeto waa u naxariisan oo wuxuu leeyahay tartiib u kaxee ha ku boobsiinin xoolaha labadaa jaanib dhala la ilaalinayo inuu ku tilmaamay ciddii wadayna uu leeyahay u tartiibi labaduba waxay ku tusinaysaa xuquuqda uu haweenka u ilaalinaya nebigu sal alla alayhi wasalama maadaama uu shaaric yahay iyo shareecada nebi moxamed qaabkay dumarka u ilaalisay fa baynamaa waqti hum dadkii socdaalka ahaa yasiiruuna ay soconayaan baraka waxaa fadhiistay bisafiyata safiya waxaa la fadhiistay safiyadii binti xuyeyin ina xuyey ahayd jamaluhaa awrkeedii ratigii ay saarnay safiyo ayaa socon waayooo fadhiistay wa kaanat safiya waxay ahayd min axsanihinna dumarka tan ugu wanaagsan dahran xagga gaadiidka dumarkii meesha marayay rati rati marka la yidhaahda iyo neef neef neefka ay saaran tahay safiyo ayaa ugu wanaagsanaaba fabakat way ooyday safiyo safiya waxay la ooyeyso biil ka go-ay ma aha xumaa kaloo soo gaarayna ma aha inay xajkan ka harto oo dadkii ay la socoto gaadiidka saarnaa keedii uu ka fadhiistay nebi muxamedna ay ka harto sala allahu calayhi wasalam oo xajka ay ka qaddo cibaadada iyo mawsimkaa weyn oo dhaafaya ayay ka murugaysan taha wa jaa'a waxaa yimid rasuulullaahi rasuulkii alla iyada u yimid sala allahu calayhi wasalama xiina wakhtigii ukhbira loo sheegay bidaalika arrinkaasoo safiya ratigeedii inuu fariistay ah socdaalla waa la yaho geeddi baa la yaho xajkii baa loo socdaa ummuhaatulmuminiin mid ka mid oo safiyo ah ratigeedii baa fadhiistoo dhaqaaqi waayo waa habsoobay fa jacala wuxuu bilaabay yamsaxu inuu masaxayo oo tirtirayo dumuucahaa ilinteeda biyadihi gacantiisa wanaagsan oo sharafta leh sala allahu calayhi wasalama inuu xaaskiisa ilintii ka timid oo ka qubanaysay uu ka tirtira ayuu bilaabay waa cashar iyo dersi ayadu waxay la ooyeysaa waa darsi oo waa khayr jaceyl waxa nebi moxamed intuu ugu danqaday ilintii ka timid uu gacantiisa kaga tirtirayo istiraasha ma isticmaalin mara kale ma isticmaalin dumar kalea jooga idinku ka tirtira muusan odhan gacantiisii wanaagsanayd buu sala allahu calayhi wasalama xaaskiisa ilinta ka qubanaysa kaga tirtiraya arrinkaana wuxuu ku dareensiin xusnul mucaashara iyo la dhaqanka wanaagsan oo ragga laga raba inay dumarkooda kula dhaqmaan intaad wada nooshihiin xaaskaaga marar badan baa waxaa laga yaabaa duruuf ka ohisa inay soo marto waalidkeed baa dhiman waxay rabtay waayin waxbaa si ka noqon inay inta oyda ilini ka qubata sida tanoo kale wax baciida maaho la fogaysto waxa kaaga aadani waa maxay ku daya nebigaaga sala allahu calayhi wasalam oo xaaladdaa taagan xaaskaaga intaad la tafaacushoo la jaanqaadid ilinta ka tirtir qof weyn baa tihay maxaa la ooyeysa haddaad tidhahda ilma carruura miyaa tahay murugtii iyo dhibkii haysay uma dhib kale kusii kordhisay lamaadan jaanqaadinoo waxba umaadan qaban qodobka waa qodobka koobaad ilintii ka socotay buu ka tirtira wax labaadoo uu sameeyana uu arki doonaaye wax saddexaad markuu nebigu inta u yimid ay nebigii aragtay ilinta asagoo ka tirtiraya wa jacalat waxay bilowday tasdaadu inayba sii kordhinayso sii kororsanayso bukaa'an oohin waaba ka sii dartayba af labadii bay sii yeerto waa sii oyda wa huwa nebiguna yanhaaha waa ka reebayayo aamus buu ku hayo naga aamus falamaa goortii agtarad ay badisay oohintii oo ay joojin weyday zabarahaa nebigu waa canaantay sala allahu calayhi wasalama wuxuu la canaantay maxaa la ooyeysaa ma aha wuxuu la canaantay waxa weeye aamus buu ku yidhi oo asagaa ilintii ka tirayo taasay hakin weyda iyaduna wantaharahaa wuu guulguulay wa amara wuxuu faray an naasa dadkii geediga ahaa binnusuuli inay degaan safiyo ratigeeda waa fadhiyaa wax loogu bedelana lama hayee kulligiin wada nagaadabi meesha hala wada degabi qorshaha nebigana kuma jirin inuu meesha ayadaa dego sala allahu caleyhi wasalam waa qayb labaad oo darsi ah oo ah nebi moxamed inuu u degay danta xaaskiisa sad dadkii la socday iyo suxbadii iyo dadkii xajka u socdayna kulligood uu ku yidhi liajlihaa ha loo dego fa nasaluu way degeen walam yakun muusan ahayn rasuulku yuriidu mid doonaya an yanzila meeshaa inuu dego ku hakadana ma rabin yaa dejiyey xaaskiisa aragtagii ka fadhiistay mana socon karto ayib qaalat waxay tidhi safiyo fa nasaluu dadkii way degeen wa kaana markaasina wuxuu ahaa yowmi maalinkayga ayuu ahaa sagaal xaas buu qabay nebigu sala allahu calayhi wasalam midda mar ayuu ku aadanaa maalinkaas ayadoo socdaal la yahay xaasaskii kalena way la socdaane waa maalinkii anigu qorsho iyo qayb aan aanu lahaabay tidhi falammaa goortii nasaluu dadkii ay degeen duriba waxaa loo dhisay waxaa la dhisay khibaa'u nebiyi nebiga teendhadiisii sala allahu calayhi wasalam darabadan maanta garaac ma aha waa dhisid khibaaguna waa teendho teendho ayaa nebiga loo taagay sala allahu calayhi wasalama wa dakhala nebigu waa galay fiihi teendhadii loo dhisay dhexdeeda ayuu galay qaalat waxay tidhi falam adri ma garan calaama maxay baan ahjumu ku caafiyaa oo kaga raalli noqdaa waxwa isaga raali galeeyaa min rasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam maadaamuu rasuulku aamus inta yidhi aana yeelin oo warkiisii aana qaadan oo nebigu intuu ii carooday uu i canaantay oo dhagaha iga raacay baan waxaan isidhi nebigu armu caloosha wax kugu qabtaayo caro nebi ee kugu dhacda waxaan aad isu weydiiyey marka nebiga maxaad ku fiyoobayn kartaayo kaga farxin kartaa wa khashiitu waxaan ka baqay an yakuuna inuu ahaado fii nafsihi nebiga naftiisa miday ku dhex sugan tahay shay-un shay inuu ku dhex sugan yahay inuu ii xanaaqo qalbiga waxay gu hayo fandalaqtu waan tegey ilaa caaishata caaisha ayaan aaday waxay raadinaysaa oo baadigoobaysaa armuu nebi moxamed caloosha wax kugu qabtaa iyo sidee hadday arrinkaasu jirta carada nebi moxamed aad kaga badbaada sal alla alyi wasalam innaga waxaa laga yaabaa mar walba inaan caasino rasuulkeenna weligeenna aynaan kuise qalbigeenna ku soo dhicin carada nebi moxamed maxaad kaga bixi kartaa caasida aad ilaahay caasiday maxaad kaga foga kaga fiyoobaan kartaa sidee ugu noqon kartaa arrinkan ilaahi rasuulkiisuna raalli kaaga noqon karaan waxaa laga yaabaa inaysan in badan inugu soo dhicin ayada laakiin hal eray aamus iyo oohintii oo ka tabadato ee la aamusi weyday ayay waxay u raadinaysaa xal armu nebigu caloosha wax kugu qabta u fiirso inuu ku qabtayo in kaleeta xataa meesha kama cadda caaishaan u tegoo faqultu waxaan ku yidhi lahaa caaisho taclamiina caaishaay waxaad og tahay annii aniga safiyaa lam akun inaanan ahayn abiicu mid iibisa yowmii maalinkayga min rasuulilaahi rasuulka alla aan ku leeyahay sala allahu calayhi wasalama bishay-in shayna inaana ku iibsadan abadan weligay waad i ogtahay tir jacaylka nebi moxamed aan u qabo maalinka iyo hameenta anugu aan moogiyo qorsho u leeyahay qofna kama iibiyeen wa innii anugu qad wahabtu waan hibeeyey yowmii maalinkaygan laka adigan kuu hibeeyey laakiin iska hibee maahane waa maalin shuruud gooniya leh bay tidhi hibayntiidaan maantay waxaan kugu hibeeyey calaa an turdiya inaad iga raalli gelisid rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam cannii xaggayga maalinkaygaanaan ku siinayaaye intaad ujuro ka dhigatid maalinkaygano nebiga u tagtid oo booskayga geshid igala hadal keliya maanta waxaan rabaa inuu rasuulka alle iga raalli noqdee nebi maxamedoo lagu yidhi waxa way maantaad yeelanaysa ayaa diidi karaba qaalad caaisha waxay tihi nacam maalinkiina waa kaa qaatay shaqadana waan kuu qaban igu halleebay tii waxay tidhi fa akhadat waxay qaadatay caa-ishatu caa-isha khimaaran khimaar oo laha ayada u sugnaaday qad harradat ay ku qoysay hu khimaarkaas bizacfaraana zacfaraan ayay ku qoysa farashathu waxay ku firfirdhisay bil maai biyo markay khimaarkii ku daadaadisay zacfaraan bay biyana dusha kaga sii dhibcisay liyadkiya suu u sarmaro riixuhu carafta iyo baraafuunka ka soo kakamaya su ugu odgoonaado liyadkiya suu u odgoonaado wey riixuhu caraftiisu waa raalliyo sawjkeedii bay isu diyaarinaysaa ay rabtaa inay ka farxiso qayb wanaag wax wanaagsan uu ka arko uma labisat way xiratay hiyaabahaa rarkeedii dharkeedii ayay xiratay uma ndalaqat way tagtay ilaa rasuulilaahi rasuulkii allay u tagtay sala allahu calayhi wasalam fa rafacad kor bay u qaaday darafa alkhibaa'i teendhadii waad aragto waxay leedahay fiid sii daysan dacasha inta qabatee nebigu ku jiray kor uga qaada marka nebiguna ayada mana filaynin booskan maanta uu degan yahay xaaska qorshaha ulo ugu imaan karta safiya bas bay ahayd teendhadan marka fayday tiri inta dacasha qabtay wuy arka fa qaala wuxuu ku yidhi laha ayadii maa laki maxaa adiga kuu sugnaaday yaa caaishatu caaisha maxaad raadinaysaa see wax kaa noqdeen miyaad khaldantay inna haadaakani laysa ma aha biyowmiki maalinkaagi ma aha maalinkii safiyo weeye maxaad tindhadaan ka soo doontay qaalat caaisha waxay tidhi daalika kaasi fadlullaahi ilaahay dheeraadkiisiiyo ixsaankiisa weeye yuutiihi wuxuuna siiyaa man yashaau ruuxuu doono fadli ilaahay isiya weeyaan maxaad igu diidi bay tiri safiyaa isoo siisay anaa marka maanta iska leh fa qaala wuu seexday maca ahlihi dadkiisa xaaskiisa la jirankeeda ayuu seexday fa qaala wuxuu yidhi ma aha qaaladan waa min alqayluulatiyo waa seexashadii xoogaa baan qayluushanayaa soo lama yidhaahdo halkay ka timid weeyaan fa qaala wuu seexday maca ahlihi xaaskiisa la jirankeeda ayuu seexday oo caaisho ah falamaa goortii kaana wuu ahaaday cinda rawaaxi caraabidda agteeda markii galabkii la caraabi lahaa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lizaynaba zaynab zaynabtii binti jaxshin ina jaxshi ahayd maaqa xaas uu nebigu leeyahan hadda meeshaan ku haynaa safiyo caaisho iyo zaynab soomaa baa nebigu la hadlo wuxuu yidhi yaa zaynabu zaynabey afqirii sii ukhtaka walaashaa safiyata ee safiya ah jamalan ratisi awrkeedii waa ki kicilaayahaye waa walaashaaya hal ratiyo ay fuusha sii wa kaanat zaynab waxay ahayd min agtarihinna dumarka tan ugu badan dahran xagga gaadiidka xagga awoodda waxa ugu awood badnaa ratiga safiyo waana fadhiista laakiin dumarka qaar waxaa jiray gaadiid rati ka badan lahoo ay ka mid ahay zaynab ayadu marka dhowr halaad bay wadato gaadiid ah fa qaalat waxay tidhi ufqiru miyaan siinayaa ratigayga yahuudiyataka islaantaada yahuudeed islaantan yahuudadda ah miyaan ratigayga siiyaa waa sax safiya waxay ka soo jeedaa qoys yahuudeed waa dadkii khaybar laga soo qabtoo maxaabiista ahaa waxayna noqotay gabar xor oo addoonnimadii waa ka xorowday xaasaskii nabi maxamed bayna ku biirta sal alla alayh wasalam inay marka yahuud tahay ceeb ma ahno waa qoys magicii laakiin ayadu hadda waxay ula jeedaa waa duurxul waa ku duraysa waa adoo hadda lagu yidhi hornaga tag waxyo afrikaanka waa doqolyihii afrika sheegan jiray waabaad ka tirsan tahay laakiin qofka ku yidhi afrikaa tahay muxuu kuu leeyi waa kucayahaya waxba waa ku liidayaa marka waxay tidhi ma ratigayga ilaahay siiyaan waxaan siiyaa yahuudiyata ka yahuuddaadan faqadiba wuu carooday annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalam hawshaas inay yahuudad ku sheegtaana markii ugu horreeyey ma aha ayada iyo xafso iyo caaisho iyo waxaa kala dhexeeyey nebiga raxminimo iyo qaraabo gooni ah kulli intaan waa wada quraysh xafso caaisho zaynab rasuulka eedadii baa dhashay waa ilma abtii ilmi eedarun ah marka intay isgaashaan buursadaan baa xoogaa ayada marmar fooda la gelin jiro waxaa la odhan jiray yuhuud baa ta laakiin anigu rasuulka ilma adeerradii iyo ilma abtigii baan nahay oo qaraabaan nahay xaggee aduu ka soo gashaa maalin ayadoo ooyeysu inta usoo galay safiya nebigu wuxuu ku yidhi maxaa kuu dhacay waxay tidhi xafsa wax iga sheegtayoo adigana way iga kaaxigsatay tidhi oo waxay leedahay ilmo adeer baan nahay xigtaan aha oo maad iska dhicisid buu yidhi xadla ooyeysaa oo maxaan haystaa isaga dhicyaabay tiri maad tidhaahdid bi anigaba nebi baa i dhalay oo nebi baa adeerkayoo nebi baa i qaba say tir oo xaggee ka intaas nebi hadda waabad i qabtaa goormaa dhala markaasaa nebigu wuxuu baro u faa'iideeyey inay dhal nebi ku abtirsato nebiyullaahi haaruun awlaaddii ka farcantay ay tahay nebi haaruun baad ku abtirsata isaga aabba ku ah nebi haaruunna waxaa la dhashay nebi muuse adeer buu u yahay nebi moxamedna waa ku qaba kuwan kuu faantamaya inta u tegtid car saddexdaa la imaada ku dheh wixii intaa ka dambeeyey agtada lama mari jirin nebi baa i qaba nebi baa dhalay nebi baa adeerkay la imaaday ku ohan jirta marka maskaxduu nebigu u dhisi jira marka sal alla aleyh wasalam wuuna jeclo qof qayan badan bay ahayd intaa keli ma anaa yuhuudiyadaadaan siiya ratigayga baa nebigu aada uga xumaaday faqadiba nebiyu nebigu waa xanaaqay sala allahu calayhi wasalama xataa xiina waqtigii samica uu maqlay daalika arinkaas oo yahuudnimo kusheega ah minhaa zaynab markuu ka maqlay fa hajarahaa nebigu zaynabo waa isaga hijrooday falam yukallim lamusan hadlin ha zaynaba xataa qadima ilaa uu soo galay makata mako nebigu xaggee ka yimid madiinuu ka yimido xaj buu u socdaa somaynaan odhan xaj buu u socday intii xajka lagu jiray rasuulku hal kelma uma kala furin zaynab wa ayaama minan maalmihii mina la baryahayeyna nebigu lamuusan hadlin fii safarihi socdaalkiisa xataa rajaca ilaa uu noqday ila almadiinati magaaladii madiina ilaa uu ku noqday walmuxarama bishii muxaramna nebigu lama hadlin wa safara bishii safarna nebigu lama hadlin sala allahu caleyhi wasalam laba bilood iyo bar taqriiban buuse nebigu la hadlin la hadal keliya ma aha falam ya'tihaa hal mara albaabkeediiyo gurigeeda muusan tegin intaa keliya ma aha walam yaqsim uma qaybin laha ayada xaasas lala qabaa jiray oo habeenba mid uu dheelman jiray maalinkiibaa ugu dembaysay inuu gurigeeda nebigu inta tago xaas ahaan uula hoyday sal alla aleyhi wasalam wuu ka jaray lahoyitaankii uu la hoyan jirayna hadalkiina waa ka jaray gurigeediina waa ka go'a intaas maxaa keenay yuhuudiyadaadan miyaan anu urtiga siiya intaa keli ah intaas waa wax sheeg waa cay waa xan ayadii oo meesha ka maqan la xabanayo soo saas maaha aad buu nebigu u nibcaa qof ka maqan in agtiisa lagu xanto sal alla alih wasalam maalin baa caaisha waxay ku tiri safiya waxaa kaaga filan inay gaaban tahay safiya waa gaaban tahay tiri waa bes intaa bes markaasaa nebigu yidhi waxaad ku hadashaybi eray haddii badda biyaheeda lagu dhex sayrin lahaa baddoo dhan ay qurmi lahayd bu nebigu sal lla alay wasalaam hawshi halkaas ku joojiyey khalaas ma ogola in agtiisa qof in lagu xanto abubakar iyo cumar iyo asaga ayagoo socdaal la yahay abubakar iyo cumar baa waxay haysteen nin khaadim ah uu khidmeeya meel baa lagu yara nasanayey waxay ku yidhahdeen cunto noo diyaari hadhowbay soo tooseen asaguiyo hurda cuntadiina diyaar ma ah. ayagoon toosin bay isla hadleen oo waxay yidhaahdeen weligayo ninkii hurda weyn maanaan arag or ninkuu hurda weynaa markaasii haddana waxay ku dareen inuu gurigiisii joogaad moodaa safarba moodi maysi si hurdo waa wax aad inoogu fudu intaas soo maah war intay toosiyeen nebiga u tago iidaan nooga keen baali cuntaan ku darsanno nuguna salaan nebiguu u tegay ninkii iidaankiina waa weydiiyey salaantiina waa gaarsiiyey wuxuu yidhi inta ku noqotay waxaa u sheegtaa inay iidaanteen oo iidaankoodii cuneen waa yaabeen marka wargormaan goormaan iidaan cunno allahyo waa alleh haddaabaan toosnay meeshii bay ka lugayeen nebigay u tageen sal alayhi wasalam iidaan baan ku weydiisanay inaan iidaamanayna waa noo sheegtay nebi allow markaasuu wuxuu yidhi haaho waxaad iidaan ka dhigateen hilibka walaalkiin buu yidhi baan ku dhaartay hilibkiisii yaan gowsihiinna bartankooda uga jeedaabi isagoo ku jir jiraybi sal alla alay aad bay u naxeen markaasay waxay ilaahay dembi dhaaf noo weydiiye ma idin weydiinaya asaga inta u tagtaan buu yidhi cafiska dalba leanna waa xuquuq bani aadama soo ma nebina kaama dhaafi karo ilaahina kugu tegi maayo ordoo asagii u tago cafis iyo istixlaal ka dalbi nebigu sal alih waslam hawshaasi marka nebigu aad buu u nibcaadagta in la xanto sal alla alih waana dembi weyn oo kabaa'ir dunuub ka mid ah. way quusatay minhu nebiga xaggiisay ka quusatay sala allahu calayhi wasalam oo waxay istidhi malaha wuxuu nebigu intaasoo bilood kaaga maqan yahay reernimadaadiiba wuu nacayoo shawaabad furan tahayba falamaa goortii kaana uu ahaaday shahru rabiicil awal bisha rabiicul awal markay dhalatay dakhala wuu iisoo galay calaya dushayda calayhaa dusheedu usoo galay fa ra'at waxay aragtay dillahu nebiga hooskiisay dareenta sala allahu calayhi wasalam fa qaalat waxay tidhi inna haadaakani la dillu rajulin waa nin hooskiis walam yadkhul wamaa kaana mana ahayn yadkhulu inuu ii soo gelayo calaya dushayda annabiyu nebiguna iima soo galeen sala allahu calayhi wasalam ee faman ruuxeebuu haadaakaniya hoosku waa hoos nin nebi maxamedna iima soo galeenoo waa horu iga tegaye talow hooskaani waayo fa dakhala nebiyu nebigaa soo galay sala allahu calayhi wasalam falammaa goortii ra'at ay aragtay hun nebiga qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow maa adri garan maayo maa wax asnacu aan sameeyo xiina wakhtigii dakhalta aad soo gashay calaya dushayda ilaahiba hadduu nasiib ii siiyey inaadan sidaaba ku tegin ee abad ii soo noqoto gurigayga soo gashay waxaan sameeyo shukri ka dhigta garan maayo qaalat waxay tidhi safiyo wa kaanat waxaa u sugnaatay lahaa zaynab jaariyatun gabar addoonay lahayd wa kaanat waxay ahay zaynab takhbu'u mid qarisa haa gabadha addoonta ah minanebiyi nebigay ka qarin jirta sala allahu caleyh wasalam oo gabarh addoona inay leedahay umaysan sheegi jirin fa qaalat waxay tiri zaynab fulaanatu gabadha heblo la yidhaahdo laka aday kuu sugan tahay nebi muxamedow fa mashaa wuu socday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama ilaa sariiri zaynaba zaynaba sariirteedii xaggeeda ayuu aaday wa kaana wuxuuna ahaa sariirtaasi qad rufica mid la laalay waa horay quusatay oo sariirteedii iyo alaabteeda intay isku laalaabatay ayay meel dhigatay waxay istiricday rajo kaama leh fa wadaca nebigu waa dhigay hu sariirtii biyadihi gacantiisu ku dhigay ninka raggaa inuu sariirtiisa goglado oo hagaajiyo oo uu xirfada ayadaa qoyska kala shaqeeyay dhaqan wanaagsan oo nebigu ulahaa weyey sal alay waslam sariir dhowr biloodba tiirsanayd oo aan cidi wax ku samaysan buu inta tegey oo soo dejiyey buu asagu dhigayaa sal alay wasalam so adugu ku seexan mayse maxaad iskala weyntaa marka inaad wax ka hagaajisa maxaad uga faanaysa shaqanaageed weeye haddaad tidhaahda nebi moxamed baa haya sal alla alayh wasalam uma asaaba wuu u galmooday ahlahu reerkiisii wuu reeraystay wa radiya wuu ka raali noqday canhum ayaga xaggooda zaynabna hadalkii ka fakaday waa ka raali noqday nebigu sal alla alay waslam iska dhaafay safiyana xoogaagii ay islahayd nebigu armu wax kuu qabtaa ayadana nebigu sal alla alayh wasalam waa ka raali noqday xadiidkan axmed baa wariyey fii musnadihi wuxuu inoo faa'iidaynayaa qayba aan soo sheegnay dhaqankii wanaagsanaa oo nebi moxamed uu kula dhaqmi jiray reerihiisi iyo qoyskiisa waxaana la rabaa inaan kaga dayanno oo ragga muslimiintaah ay kaga daydaan oo xaasaskooda saa ugu dabacsanaadaan wuxuu labaadoo xadiidku ina tusinayaa qofkii wuxuun la yimaadaaye oo ninka xaasaskiisa ka mid ah tacsiir iyo cuqubo inuu uga dhigi karo inuu ka goosto imaatinka guriga uu imaanayo hadalkana uu ka goosto laakiin shardi waxaa ah waa hadduu isleeyahay maslaxa lagu gaari islaantan gurigeeda aad ka ka agbedelatay teleefoonkana aad ka qaban weyday agteedana aadan imaanaynin canaansi bay u noqonaysaa haddaad isleedahay oo dibbay isugu noqonaysaa waxay isleedahay waxbaa kaa khaldamaayo waa soo noqonaysa haddaad isleedahay hala mariyo khaladkuna xaggeeda ka yimid laakiin inaad telefoonkii ka qaban weydo hadalka ka goosataa hadday ka dhalanaysa reerkiiba inuu burburo oo ay ka sii fogaato sii dido iska waanwaaniyo iska saabasaabeeye ha sii fogayni u taana xadiidku waa ina tusinaya waan ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku ina tusinayaayoo kale khayr jacaylkii safiya waxay la ooyeysaa waa soo marnay ayadana xadiidku waa inoo faa'iidayo waa ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku ina tusinayaa bulshada muslimiinta inay isku xirnaato oo iscaawiso casharkeenni shalay baan ku soo marray qisadii salmaanulfarisi soo ma ahayn maantana wuxuu la hadlayaa zaynaba wuxuu leeyahaa adaa gaadiid badan haystee walaashaa saacidee iyo caawi walaashaa caawi shalna waxaan soo marra aciinuu akhaakum walaalkiin u kaalmay soomaa haddaadan wixii awoodi karin ishfacuu tu'jaru inaad geshid oo dadka waxheli kara aad la hadashid hebel ha la caawiyo oo qofka garab ha loo noqdo adduunkana cizi baad ka helin aakharana sharaf baad ku gaari wuxuu xadiidku inoo faa'iideeya ninku hadduu reero badan leeyahay qolo walba maalinkooda iyo habeenkooda inuu siiyo uusan wixii isku qasinin iilashana uusan samayn waxaadna ka dareemaysaa caaishahay maxaa kugu dhacay maanta maalinkii maaha maalinkaagii maaha buu ku yidhi nebigu sal marka mid walba maalin uu gooniyay lahayd laakiin wuxuu nebigu samayn jiray sida muslim fi saxiixii uu ku wariyey sagaalka xaaso uu qabay midda ugu horraysa caawa markuu u tago goormuu usoo noqon doonaa middaas maaqa beri buu ka maqnaan sideed beri buu ka maqnaanaya soo saas maalin sagaalaad buu usoo noqon xaafad isliyoo kale ahayna dhammayd markaas madiino aad bay u yaray reerkaagii oo magaalada aad wada joogtaan sagaal hameen iyo sagaalkaaga maalmood inaadan isarag xoogaa waxaan moodaa masaafo dheer inay tahay maxay samayn jireen hameen walba miduu ku qoran yahay baa sideedda kale isugu imaanaya waa la wada sheekaysan waa la soo cawobarin waa ka tegayaan marka caadi gurigayga ha imaanayna maysan oran jirin tan gurigeeda la joogo ayaguna heblo gurigeeda maxaan ka aaden maysan ohan jirine dad wanaagsan bay ahay saasay samayn jireen ma la fahmo qodobkaa maalinkii dambe guriga caaisha isagoo jooga bay kuwii kale soo booqdeen zaynab taana ka mid ahayd kuwii soo booqday markay nebiga u timid bay u taagtay gurigu joogana gurigeedii maaha markaasuu asna damca inuu salaamo caaisha waxay istiri war hawshaanu sax ahayn oo zaynab inay nebiga gurigaaga ku salaamto ay ku khaldan taha armuu nebigu ilooba qaylay afka shubato waxay tihi haadihi zaynabu waxaa ku salaamaya anigii gurigayga aad joogtay maahane waa zaynabu fa amsaka yadahu gacantiisuu laabta marka nabigu sal alla alay waslm gacantiisa waa ka laaftay zaynab inay nebiga inta gacanta u soo taagtay nebigu gacantii ka laabtay waxaasna caaisha ay keentay ka xanaaqda waa la ishadal dhaafo marka hadallay isku celceliyeen ayagoo isku buuqaya baa salaadiina la gaaray abuubakarre guriga yimi markaasuu nebiga allow ukhruj ila salaa salaada inoo soo bixi kuwaan soo maaha gurigaaga ku buuqaya ciid inta qaatay afka kaga sayrbi nebigu ciid inta qaatay afka kagama sayrine salaadii buu aada mar allaala markuu salaada aada caaisha waxay tihi walwal iyo tiiraan yaa laygu soo tuura waxaan iska dhaadhiciyey aabbahay anoo guriga nabiga nabi moxamedna uu joogo buuqayo cid la tirsanayo soo imuusan arag hadduu salaada ka baxayaa isla markaba aabbahay wuu soo ordin cashar buu ii dhigayaa marka aad baan uga baqay tiri abubakar tabti baa dhacday tiri salaaddii usaa uga baxayba lamarwal aabbahay waa soo baxay tiri guriguu igu yimid markaasuu nebi maxamed oo gurigaaga jooga miyaad codka kor ugu qaadaysaa ugu buuqaysaa waxay tihi fa qaala wuxuu igu yidhi qowlan shadiidan hadal adag buu igu yidhi carar mar dambe noqo igu yidhi buu tii canaan buu dhagaha kala raaca munaasabadu marka waxaa weeye ninku reeraha kale iyo waa soo booqan karaayo haday duruuf iyo wax jiraan reeraha kale wuu soo salaami karaa aragtidu dhib ma leh laakiin qolo walbeeto xuduud gooniay leedahay wixii xiriir gogoleedana qolo walba markeeday leedahay alqisatu saabicatu walcishruun qisada labaatan iyo toddobaad suhaybun ruumi waa saxaabiga loo yaqaan suhayb uruumi can xamsata bni suhaybin wiilkiisaa xadiidkan ka warinaya suhayb xamsihii ina suhayb ahaa waxaa laga wariyey anna suhayban suhayb kaana wuxuu ahaa yukanaa mid loogu kunyoodo abaa yaxya abaa yaxyaa loogu kunyoon jiray wa yaquulu wuxuu odhan jiray inahu asagu min alcarabi nin carbeed baan ahayna waa odhan jiray meesha waxaa inoo qoran suhayb ruumi inuu reer ruum yahay soo maaha carab buu sheegan jiray anuu nin carbeed baan ahay wa yucimu wuu bixin jiray aacaama raashin alkaiira ee tiro badan aad buu wax u bixin jiro nin gacan furanna waa ah maaqa qodob weeye kunyo wuu lahaan jiray abu yaxya la kow carabna waa sheegan jiray labo aadna waxbu u bixin jiray soo saddex qodob ma ah cumar baa saddexdaba ku eedeeyey lafdi haddaan inoo qornayn buu wuxuu ku yidhi alla nin sanida ah lowlaa khisaalu halaatin fiika saddex ceebood baad leedahay ninkaa fiicanu ma jiro suhaybow markaasuu yidhi ii sheeg waa kana fa qaala cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi lahu suhayb yaa suhaybu suhaybow maa laka adiga maxaa kuu sugnaaday tuknaa xaal lagugu kunyoonayo kunyo lagaaga dhigayo abaa yaxya yaxya aabihi walaysa laka adigana kuma sugna waladun caruur adoon caruur lahayn abu yaxyaa maxay tahay yaxya aabbihii soo maaha carruurra ma lihid gormaad yaxya dhashay buu yidhi maad bahasha naga days wa taquulu waxaad tidhaahdaa buu yidhi innaka adugu min alcarabi carab inaad ka tirsan tahay mana tihid buy carab wa tudcimu waxaad bixisaa aطacaama raashin alkaiira ee tiro badan wadaalika arrinkaas oo cunto badan bixintaana sarafun xadgudub bay ku taha maali xoolaha saddexdaa cilaad leedahaye nin la heli kara ma tihid fa qaala suhaybun suhayb wuxuu inna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama kannaani wuxuu igu kuniyeeyey abaa yaxyaa nebiga ii bixiyo adigu meelgeebi hawluu cumar ka hadli kara ma ah waa mustaxiil magaca nebi moxamed uu bixiyey inaad hadda igala hadashid oad iga dhigtid waxaan jirin ayada meesha ka saarbi macluumo marka ka qarsoon cumaro uusan war ka hayn waxyi ahaanoo nebigu uu bixiyey buu ku biiriyo wuxuu yidhi nebi moxamed baa ii baxshay abu yaxya sabab buu ku bixiyena way jirtay suhaybu ruumi ree maku la joogi jira ree makana ma ahayn reer ciraaq buu ahaa magaalo mawsil la yidhahdo aan soo maray soo garan arki doona in reer mawsila weeye waana nin asalkiisu suhaybu ruumi waa carab marka wuxuu yidhi ree maka markaan u imid dhaqaalaan tabcadoo hantiilaan ahaa markay nabi moxamed hijroodeen iyo saxaabadiisii baan damcaybu inaan tago kufaar quraysh baa ii diido waxay yidhaahdeen kuwii aan dhallow naga fogfakanaya miyaad ismooda adugu car dhaqaaq baa wuxuu ku yidhi wax allaala waxaan hanti leeyahay hadaan idinku wareejiyo oo keligay aan baxo mise kay deynaysaan ogol helitaa waxaan adiga kuu falayn haddaan xoolahaaga helay xoolihiisii oo dhan wuxuu ku gatay inay faraha ka qaadaan oo madiine aado nebi moxamed oo masaajid madiine ka dhistay oo masaajidka dhex fadhiya buu soo galay suhayb asagoo macuus jeexjeexan qabo aradan oo rafaaday leanna wax allaala wuxuu hanti lahaa waa wareegi markaasaa nebiga horey waxaa loogu sii sheegay qisadan dhacday iyo xoolihiisii hijrada inuu ku gatay waxy ahaan baa loogu sheegay markuu nebigu arkaybuu wuxuu yidhi rabixa albaycu abaa yaxyaa abuu yaxyow iibkii hijradaada aad iibsatood xoolahaga ku gadatay xoolo laga faa'iido ilaahay kuu barakeeyey kuu noqdeen bi marka nebi maxamed baa abuu yaxyo ibaxshay bi taa xagga dhig wa amaa qowluka hadalkaaga fi nasabi xagga nasabka aad igala hadlaysid oo aad leedahay carab baad u nasab sheegataa mana tihid fa innii anugu fa ana anugu rajulu nin baan aha oo min annamri bni qaasid qoyska reer bani namri reer bani qaasidna ka sii ahaan ah min ahlilmawsil soo ma jeedid nin reer mawsil aan ahayo reer ciraaq ah laakiin waxaa reer ruum la igu aaneeyaan kuu sheegayaaye walaakinii aniga subiitu waa la iqafaashay hulaaman xaalaan ahay wiil dhallinyaro ah sagiiran ee yar anoo nin sagiiroo aan qaan gaarin qad caqaltu aan fahmay ahli qoyskaygana aan aqaano wa qowmii qabiilkayga guudna aan aqaano abtiriskaygana aan garanayo baa lay qafaashay buu qolo reer ruum baa qafaalatay reer ruum marka waxaa la igu aaneeyaa waa kusoo dhex koray buu intii kale ayagaan kusoo qaatay carabtaan sheegtana dee waa qoyskayga anu nin carbeed baan carabigama xigtid buy macluumo ka qarsoonayd buu ku biiriyo wuxuu anu nin carbeed beentayna ma ah soo haray cuntada soo ma wa amaa qawluka oraahdaada fi tacaami raashinka ad igala hadashay fa inna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa khiyaarukum dadka idinku wanaagsan man ruux weeyaan iyo dad adcama bixiyey atacaama raashinka oo warada celiyey assalaama salaamta dadka marka la salaamo salaamta ka jawaaba markii ilaahay wax siiyana wixii alla uu siiye wax ka bixiya dadkaasaa waxa yihiin ummadda nebi maxamed dadka ugu akhyaarsan buyu nebi sal lla alih fadaalika kaasaa alladii kii ah yaxmilunii igu xambaaraya calaa an ucima inaan quudiyo acama raashin badan ummadaha inaan kala siiyo taasaa igu xambaarayso akhyaarnimo raadis baan ahay igama aha waxaani xadgudub iyo israaf adaa u fahmay wax cumaru hadal uu leeyahy mawaad haysaan waa la qanciyey cumar laba shay saddexdii su-aaloodu watay laba deliil baa lagu qanciyey nebigaan maqlay khiyaarukum man acama acaam marka akhyaarnimo raadis baan aho deliil baan haystaa midda kalena waa daliil sharci oo nebi moxamed baa kanaani abaa yaxya waa laba daliil oo sharciya soo maah waa laba qodob qodobka nasabka ku saabsanna ah, aqoon darro ka hayso uusan ka warqabin ninkaanu inuu carabiyuhu ku biiriyo siduu ruum ku noqdayna waa u sheegay carab inuu ahaana waa ka dhaadhiciy khalaas cumarna wuxuu ahaa ruux waqaafoo diinta ilaahay markii wax loo caddeeyo isla markaba u hogaansama halkaasi hawshaas ku gabagabowda fadliga uu leeyahay ninkaani iyo inuu deeqsi yahay ummadan dadkeeda akhyaartahana uu ku jiray xadiidku waa ina tusinayaa oo waan ka qaadanaynaa wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa salaanta oo la radiyaayey inay ka mid tahay asbaabaha qofka loo odhan karo waa qof akhyaar ah hadduu dadka salaamo ama ka radiyo wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey adoon carruur dhalin kunya waa la bixi kartaa abuu fulaan iyo umu heblo waa odhan kartaa waxaa isweydiin mudan hadduusan caruur lahayn oo cumar uu ku haysta caruurba melihida maxaad abuu yaxya ula baxday kan xadiidka ka warinaya muxuu yahay xamsatu bnu suhayb leeyahay markaa kabacdi baa laga yaabaa inuu dhashay oo suurtagal ah alqisatu thaaminatu walcishruun qisada labaatan iyo sideedaad zaynabu bintu muxamedin waa zaynabadii ina nabi muxamed ahay sala allahu calayhi wasalama wa radia allahu canha waa qiso ku saabsan zaynab oo rasuulku uu dhalay can curwata bni zubayrin curwihii ina zubayr ahaa waxaa laga wariyey can caa-ishata caa-isha wuxuu ka wariyey oo habaryarti ah zawji nebiyi nabiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wasalama anna rasuulallaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalama lamaa goortii qadima uu soo galay almadiinata magaalada madiino kharajat waxaa soo baxdaoo maka ka soo baxday ibnatuhu gabadhiisii saynabu zaynab ahayd min makata maka ayay ka soo baxda waxay tihi aabbahay baa hijrooday makana waa isaga tegey aabbahay baan ka daba tegaya nin gaalaana qaba marka iyada nin gaal ah ayaa markaa qaba maca kinaanata ninka kinaano la yidhaahda la jirankii bay soo raacda aw ibni kinaanata ninka ina kinaano la yidhaahdo ayay soo raacda fa kharajuu gaaladii way soo baxeen fii atharihaa raadkeedii gabadhaa baxday soo raadqaadeen gaaladii reemaka fa adrakahaa waxaa soo gaaray hubaar ibnul aswad ninka loo yaqaano ayaa gabadhii horati saaran ka daba yimid falam yazal hubaar kama zuulin yadcanu inuu qujaqujainayo baciirahaa gabadha awrkeedii birumxihi warankiisuu kolkosha ka geliya ratigii ratigana haddii kolkosha wax laga geliyo wuu buubaayo wuu uu cararaa xataa saraca ilaa uu legday ratigii haa gabadhiio ratigii ay ka soo dhacday wa alqat ay tuurtay maa ilmihii fii batnihaa caloosheeda ku jirayna calooshay dhulka ku dhufato ilmihii waa ka soo dhaca wa uhriqat waxaa laga daadiyay daman dhiig dhiigna wywaa sii dayso dhiig baa ka soo baxay waa gabadhii nebi maxamed sal alay markuu intaa la sameeyey waa la soo qabtay gabadhii magaaladii makaa lagu celiyey fashtajara waxaa ku doodoo isku qabsaday fiihaa zaynaba banuu haashimin reer banuu haashimkii maka joogay iyo wa banuu umayata reer banu umayihii ayada qabay qolyahay u dhalatay iyo kuway u dhaxday ayaa isku qabsaday reer banu haashimo ay ka dhalatay ciddii meesha ku hartay waxay yidhahdeen gabadha yadaan dee idinkaana dilo dhib u geystay waa la wareegaynaa kuwana waxay yidhahdeen gabadhu anaga xilo iyo xaas noo tahay annagaa boogadhayanaynu la wareegayna faraha naga qaada waxaa markii dambe ku guulaystay oo gacanta saba yeeshay reer bani ciddii ka dhalatay e, ciddii u dhaxday qaalat waxay tiri fa waxay tidhi banuu umayata reer bani umaya waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa xaqu ku xaqnimo badan biha ayada wa kaanat waxayna ahayd zaynab taxta bni cammihim reer bani umaya wiilkooda in adeerkooda ayay hoostiisa ku nooleedo isagaa qabay abilcaasi abulcaas ahaa ninuu nebigu waagi dambe horta wuu islaama markuu islaamay nebigu aad buu uga ammaan sheegtay inuu nin xididtinimada ku fiican aho fii saxixulbukhari bayna ku taalla wuxuu yidhi gabadhaasuu iga guursaday aad buu ninkaa xididtinimada ugu fiican yaha ballan buuna ii qaaday ballankiina waa ii oofiyeybu aad buu ninkaa xidhtinimada ugu fiican yahay wuxuu ku jiray dagaalkii bader dadkii lagu soo qabtay isagoo gaal ah oo nebi maxamed la dagaalamaya ina nebi maxamedna ay gurigiisa joogto u joogto markii la soo qabtay dagaalkii ree bader dagaalkii bader gaaladii lagu soo qabtay waa tii madax furashada laga qaatay dahab ay lahayd zaynab ayay soo dhiibto waxay tiri hooyaday khadiija hooyadaybaa isiisay waagu ilaa aqalgelayaye dahabkan ha laga qaato madax furashaha looga dhigo ha la ii dhiibo markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen ina nebi moxamed ninka qabaa wax madax furashahoon ka qaadanayna lama arkee dahabkuna waa celis ninkeeduna waa siidays waa sii marka faraha laga qaada hal shardi buu nebigu ka codsado wuxuu yidhi maandhow gabadhayda ii soo dir gabadhayda kula joogta ii soo dir qolyahaas marka wiilkoodaa qabay markii ay soo celiyeen oo qolyihii reer bani umaya gabadhii ayagu ay gacan sarraynta ku yeesheen fa kaanat waxay ahayd zaynab cinda hinda binti cusbata ibni rabiica hinda binti cutba eh, ibnu rabiica ninka loo yaqaana gabadhuu dhaloo hinda ahayd ayaa agteeda la geeyoliyo hinda la joog hinda ma garanaysaan abu sufyaan kii shaarabiyada maroojin jirtay soo garanaysaan aan soo mar islaantii geesiyadda ahayd wey kabacda iyana way islaami doontaa fa kaanat waxay ahayd zaynab cinda hinda hinda agteeda mid ku sugan hindadii binti cutbata ina cutba ahayd cutbihii ibni rabiicata ina rabiica ahaa fa kaanat waxay ahayd hindo taquulu mid way ku dhaga hadlaysaa lahaa zaynab bay waxay ku ohan jirtay fa kaanat waxay ahayd taquulu inay tidhaahdaa lahaa zaynab hindu hinda waxay ku oran jirtay haadaa dhibkan ku soo gaaray awrka lagaa soo riday iyo ilmaha kaa soo dhacay iyo dhiiggaad ceshan laadahay bisababi abiika aabbahabaa dhibkaa kuu soo jiida annaga waxba hanagu eedin bay ku ohan jirtay meella dhib iyo dhaawac baa soo gaaray meella waa lagu dhaga hadlahayaayo islaan mayal adag ah oo xag jiraa loo geeyey fa qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama lizayd bni xaarihata zaydkii ina xaariha buu wuxuu ku yidhi alaa tandaliqu miyaadan tegaynin ma tegi kartaa taji-unii xaalaad iila imaanaysid bizaynaba maandhow inta tegtoo ma ka aadid gabadhii zaynaba ahayd ma ii keeni kartaa qaala zayd bnu xaaria wuxuu yidhi balaa haa yaa rasuulallaahi rasuulka allow qaala nebigu wuxuu yidhi fakhud qaad khaatamii faraatigaygaan shala khaatun baan soo marnayo halkaas shaabad kaga taalay nebi moxamed bayna katifayhi somaynaan soo marin taasu tiin baray ahayd khaatamkaas waa tiin bare tanina waa maxay waa faraati caadi oo fargashi ah laba farqi baa udhexaysa marka labadaa khaatim khaatumkaygaan qaad faraatigaygaan fa acطaahu nebigu khaatimkiibu wuxuu siiyey iyaahu zayd fandalaqa zaydun zayd wuu tegey wa baraka wuu ku fadhiistay baciirahu awrkiisuu ku dul fadhiistay falam yazal kama zuulin yatalatafu inuu dhuundhuumanayo u dhuundhuumanayo xataa laqiya ilaa uu kulmay raaciya nin xoolo jiroo qowsaar ah fa qaala wuxuu ku yidhi ninkii liman ruuxebaa tarcaa xoolahan aad la joogtay yaa iska leh fa qaala ninkii xoolo jirkaha ah, wuxuu yidhi liabilcaas ninka abilcaas loo yaqaanaa leh abilcaas waa kuma waa ninkii zaynab qabay fa qaala wuxuu yidhi faliman ruuxee usugnaatay ay u sugnaadeen haadihi tan al aqnaamu arigaa xagga daaqayana yaa leh qaala wuxuu yidhi lisaynaba saynab bay u sugnaadeen oo iska leh saynabtii binti muxamedin ina muxamed ahayd fa saara zayd wuu socday macahu ninkii la jirankii shay-an xooga cabbaar buu yara sheekaysto la socday uma qaala zayd wuxuu ku yidhi lahu ninkii hal laka ma kuu sugnaatay an uctiyaka inaan kuu dhiibo shay-an shay oo tucطiihi shaygaa aad siisid iyahaa ayada intaa ma ii samayn oo walaa tadkura aadan u sheegin hu shaygaas liaxadin qofna iyo arrinkayga inaad arrinkaygana qarisid alaab aan kuu dhiibi raban aad u sheegtay gabadha u geysid intaa ma ii samayn wuxuu yidhi nacamhaa zayd wuxuu siiye hu ninkii alkhaatama faraatigii fandalaqa wuu tegay alraaci ninkii xoolo jirka ahaa fa adkhala wuu soo geliyo soo xareeyay qanamahu arigiisii wa acطaa wuu siiyey haa zaynaba alkhaatama faraatigii fa carafat way garatay hu faraatigii bay garatay inuu kii aabbaheed yahay muddo dheer baa ka soo wareegtay sal lay waslam inta aabbaheed ka maqan yahay way garatay faraatiga inuu kii aabbaheed inuu yahay fa qaalat waxay ku tihi ninkii xoolo jirka ahaa man ruuxeebaa acطaaka ku siiyey haadaa kan faraatigan xagee waa khabiirad laftirkeeda alla magacay jirya waa zayd hebel anaa garanaya abahay baa iisoo cidiray waan dhaqaajinhayaa waxba arrinkeeda umaysan faahfaahin ninkaa meesha uga soo tagtay ma ii sheegi kartaa qaala wuxuu yidhi bimakaani kada wa kada meeshii sidaas iyo sidaas ahayd buu joogay qaala wuxuu yidhi fa sakatat way aamustay shib alxamdu lilah faraatiga aabbahay way shib wa waa waa sirdoon laftirkeeda kuwii hore aan soo marray yee xataa idaa kaana markuu ahaaday alleylu hameenkii markuu degay oo saantu kala qabowday oo dadku kala seexdeen oo qof walba u dheelmaday oo aan cidno shaki qaadaynin kharajat way baxday ilayhi zayd xaggiisay u baxda falamaa goortii jaa-at u timid huwa asagii qaala wuxuu ku yidhi laha ayada irkabii fuul bayna yadaya hortayda calaa baciirihi ratigu uu watay buu wuxuu yidhi garbaha ka fuul ratigu kurusna waa leeyahay geeluna waa saas qaybta daro damboo simaa sinaha iyo u udhaxaysa kuruskana waa laga fuulaa garbaha horto garbahana waa laga fuulaa marka hadday garbaha ka fuusho asna sinaha ka fuulo labadooda kursi baa udhexeeya kursiga udhexeeyana waa kuruskii ratiga haddii asugu gadaal mara ayana horay marto ama ay gadaal marto asagu horey marana waa isku mid sidaa markuu ku yidhi qaalat waxay tidhi laa maya walaakin irkab fuul anta adigu bayna yadaya hortayda fuul waan xushoonayaay qof dumaraan inaan hal gaadiid wada fuulo ana aan hortaada ka muuqdo waa ka xushoonaya qof dumaroo sariiganaysa oo xushood leh oo wanaagsan bay ahayd waxaan aad uga xumaada hadda social mediyaha aad loo dhex marinaya dad dhallinyaraaho dumar ah oo mikrofoono inta loo dhiiba wax allaala wixii la rabo ciyaal suqnimaa la weydiinayo oo ayaguna indha adaygaya aad aan uga waa balaayo ummadda soomaaliyeed kusoo korortay weeye oo haddana leyf loo duubay rag baa ka duuban raggii duubtayna waa sawiran yihin ayagana waa la sawiraya markaasaa waxaa la weydiinaya suyaalo ciyaal suuqnimo ah meel walba ku faafinayaan arrinkaasi dhaqan soomaali lahaan jirtay ma ah arrin xunoo ummadda kusoo kordhay weeye gabdhaha muslimaadkana waxa waa inay kawaantamaan ka waantoomaan idaacadaha waxa noocaasa dhuuniga ka raadinaya ka shaqaysanayana waa ilaahay kaga baqaanoo diinta ilahi iyo dadka akhlaaqdooda aysan ku ciyaarin walaakin irkab fuul anta adugu bayna yadaya hortayda fuul adugu ritiga qaybta hore ka fuul farakiba zayd wuu fuulay horay buu fuulay wa rakibat ayana way fuushay waraa'ahu gadaashiisa xataa atat ilaa ay timid xaggee bay timid maka ayay timid fa kaana rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaquulu mid yidhaahdaa hiya ayadu zaynab afdalu banaatii hablaha aan dhalay tan ugu fadli badan weeye usiibat waa la dhaawacay fiya aniga dartayda xaggee socota soo aabaheed uma socon markii ilmaha laga soo riday xanuunkii maalinkaas soo gaaray dhaawiciisii bay u dhimata markii dambana say ula xanuunsanayd ula xanuunsanayd sidii bay ku dhimata markaasaa nebigu saxaabada inta isugu yeeraybuu wuxuu yidhi hubaar ibnu aswad ninka loo yaqaano iyo nin kale intuu magacooda sheegay meel allaala meeshaad ku aragtaan dab qabadsiib iyo labadaa nin inta qabqabataan biyo oo ciidan dhab u duma soo qabta meeshaad ku aragtaana dab ku shida saxaabadii markay dhaqaaqeen bu haddana u yeera kaalaya malku jibriil baa hadda wuxuu ii sheegay buu yidhi inaan dab wax lagu cadaaba inaysan bannaanayn buu yidhi laa yucadibu binnaari ilaa rabbuha alla unbaa dadka cadaabi kara laakiin meel allaala meeshaad ku aragtaan booskii dabka dil ugu bedela buy dila meel allaala meeshaad ku aragtaan xilli iyo xaram meeshaad ku aragtaan labada nin la soo dilay buy fa balaqa daalika arrinkaasaa wuxuu soo gaaray qisada waxaa inoo warinaya mogta curwat bnu zubayr fa balaqa daalika arrinkaas oo ah arinkee daalika hiya afdalu banati inay gabdhaha ilmo nebi moxamed zaynab ugu fadli badan taha wuxuu soo gaaray caliya bna alxusein caligii ina xuseen ahaa cali waa cali xuseen cali bani abi aalib cali bnu abi aalib baa awowa u ah xasan iyo soo garan maysaan xuseen baa dhalay marka yaa isku magac ah cali abi aalib iyo wiilkiisa xuseena mid uu dhalay oo la yidhaahdo waa cali xuseen cali ma la wiil marka uu awowo u yahay cali faadima binti rasuulilaahina ay ayeeye u tahay wax ka dhaadhicin karana aysan jirin faadima cidi ka fiican taha baa wuxuu maqlay curwa ku haya zaynabo afdalu banaati fandalaqa wuu tegay inankaasi ilaa curwata curwi u tegay fa qaala wuxuu yidhi cali maa xadiidun xadiid muxuu yaha xadiidkaasoo balaqani iga soo kaagaaray canka xaggaaga tuxadiduhu inaad dadka u akhrinaysid tantaqisu xaala aad ku nusqaaminayso meel kaga dhacaysid fiihi xadiidkaa warinaysa dhexdiisa xaqa faatimata ayadii faaimo se wuuu waa ma xadiiska aad warinayso la ii sheegay fa wuxuu yidhi curwe wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa uxibbu ma jecli anna lii aniga inuu ii sugnaado maa xoolo bayna almashriqi maqrib meesha qoraxdu ka soo baxda iyo walmaqribi qoraxdu meesha u dhacda inta u dhaxaysaoo dhaqaalayo adduuna in la isiiyo wal walxaal innii aniguna antaqisu aan meel kaga dhacayo faadimata faadimo xaqan xaqaasoo huwa asaguba laha iyadoo u sugnaaday haddii la yidhahda adduunka waxa yaalo dhan baa lagu siinayaa ee faadima binti rasuulilaahi wax ka sheeg ama xaqeeda meel kaga dhac wallaahi ma sameeyeenbi macalasaf maanta kuwaan cidina wax ku siinin baa dadnimo xumo ku jirta iyo mabaadi xumo iyo inxiraaf ku dhacay dartii saxaabada nebi maxamed wax uga sheegoo u caaya ridwaanullaahi calayhim taasi waa qodob igama suurtooda buu yidhi faadumo inaan meel kaga dhaco wa amaa bacdu intaa wixii ka dambeeya buu wixii laakiin maanta ka dambeeya xadiidkii aan wariyey oo saxda ahaa aalubeytkii qayb ka midaba hadday dhib u arkeen falaka adiga waxaa kuu sugnaaday allaa uxadida inaana sheegin bihi xadiidkan abaddan weligey maanta igu dambaysabi intii horeo maqashay allah ku anfuco cid aalubeytka rasuulka ka mid a ah intay dhibsan lahayd qaala curwatu curwa wuxuu yidhi wa innamaa kaana haadaa arrinkan oo zayd gabadha nebiga in loo diro uu soo qaaday wuxuu ahaa qabla nusuuli aayati idcuuhum aayaddaanu intaysa soo degin bay ahayd oo aayaddaanu maxay sheegaysaa udcuuhum dadka ugu yeera li liaabaa'ihim aabbayaashood huwa arrinkaasoo qofka aabbihii dhalay in loogu yeero ayaa aqsaduu cadaalad badan cindallaahi ilaahay agtiisa xadiidkan xaakim baa soo saaray dhowr masalow ina tusinayaa koow waxaa ka mid ah gabadha muslimadaahi inay maxram la-aan bixi karto duruuf iyo arrin ku khasbay hadday jirto ayadoon maxram wadan ayay zaynab maka ka soo baxday nebi moxamed baana soo diray sal alla alih wasalam oo zayd u soo diray laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey maxramkaas ayadoon wadan inay rag ajanabi ah la socon karto ama hal nin oo ragba ka yarba nin keli ah bishardi waa haddii ninkaa fitan aamin looga yahay oo nin wanaagsan oo diintiisa lagu kalsoon yahay uu yahay duruufaha noocaas oo kaleetaa gabdhihii marka waa waa ku bixi karaan maxram la wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa ragga iyo dumarku gaadiid inay wada fuuli karaan laakiin uu jiro xad udhexeeya waa hadduu jiro xad udhexeeya waa inuu jiro oo kala hagi kara labadooda ayib xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'ideeye oo ka qaadanaynaa faadumo iyo zaynab yaa fadli badan meeshan waxaa ku qoran waxa u fadli badan zaynab axaadiis kalena waxaa ku soo aroortay faadumo inay fadli badan taho dumarkao dhanba ka fadli badan tahay culamo badan oo ibnu khuseymeyi ay ka mid yihiin baa jamciyo waxyaalaha lagu jamciyo waxaa ka mid ah in la yidhi nebi moxamed gabdhihiisa inay zaynab ugu fadli badan tahay markaanay ahayd kabacdina waxa loo sheegay faaduma ugu fadli badan marka arrinka arrin baa ka dambeeyey waxaa labaadoo suurtowda xagga diintan iyo halganka iyo dhibkay u soo martay marka la fiiriyo zaynab baa u fadli badan xagga dhanka kale oo aqoonta iyo fadliga iyo cilmiga marka la fiiriyana faadumaa u fadli badan mid waliba dhan bay ku fiican taha markaa waxaad kaloo dareemaysaa dadka gaalada ahi mar haddaadan diintooda raacin xididtinimona ma xeeriyaan dumarna ma xeeriyaan dad dhibaataysanna ma xeeriyaan qof dumar ah oo aabbaheed ka daba tagtay oo aan xoolo ka wadan oo aan hanti ka wadan oo aabbaheed u socota oo rati saaran oo xaamilo ah inay ratigii inta cayriyaan gabadhii ka soo ridaan oo ilmihii soo tuuraan oo gabadhii wax weyn dhiig ay hurguftaaye waxay keenaysaa nicaybka ay qabaan oo dadka islaamka ay u qabaan ayay keenaysaa iyo inaysan dad waxeerinaya ahayn mararkaasoo kaleeto alqisatu taasicatu walcishruun qisada labaatan iyo sagaalaad fadlu abi talxata saxaabiga abu dalxa loo yaqaana fadliga uu leeyahay weeye can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rajula nin ayaa ataa u yimid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam fa bacaa waa nin marti ah nebi maxamed buu kusoo hoyda fa bacada nebigu wuxuu u cidiray ilaa nisaa'ihi xaasaskiisa xaggooda wuxuu yidhi nin martiya ah ii joogay hala la ii marti qaado faqulna waxay yidhaahdeen maa macanaa annaga la jirankeenna ma aha ila almaa'u biyo ma ahane wax cunto ah oo qof gows uu saaro ma hayno biyo unbaan haynaa baa leh fa wuxuu yidhi rasuululaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam man ruuxebaa yadumu ii dumayo ii kaxaynaya aw yudiifu ii martigelinaya haadaa ninkan markuu nebigu asagu wax u qaban waayo gurigiisa aan waxba oolin waa u shafeeco qaadaya walaashaa safiya ratigaaga si aciinuu akhaakum shalaan soo maray maantana waa kaloo nebi maxamed wuxuu ley war anuu igu soo heyda waxna uma hayee yaa qaadayo martidaan caaw marti sooray ishfacuu tuujaru fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min al ansaari ansaar ka tirsan wa fii riwaayatin riwaayad kala waxay ahdo limuslim u sugnaatay fa qaama waxaa istaagay rajulu nin ninkaasoo min al ansaari ansaar ka tirsan yuqaalu ninkaa waxaa la odhan jiray lahu asaga abu talxa waxaa la isku khilaafay ma abuu alxihii caanka ahaa oo umu sulaym qabay oo anas ibnu maalig adeerkiisa habaamiso waa mid kale qolyaha waxay yidhaahdeen ma aha kaa caanka ah sababtoo abu alxa nin la yidhaahdo yuqaalu lahu waxaa la oran jiray oo magaciisa dadku aysan aadba u aqoon ma aha waa ka caansan yaha marka qolyaha waxay waa abuu alxa kale qolyana waxay may waa asaga ninkaasa wuxuu yidhi kuu doonay ha noqdee ana aniga fandalaqa wuu la tegey bihi ninkii ilaa mra'atihi xaaskiisii iyo hoygiisii iyo gurigiisuu la aaday fa qaala wuxuu yidhi markuu xaaskii u tegey akrimii maamuus oo sharaf dayfa rasuulilaahi rasuulka alle ninkiisa martiga ah ninkaanu hadda yuu marti u yahay soo ninkaan asaariga ma ah laakiin marka hore xaggee ka soo dhaca guriga nebi moxamed sal alla alih marka ninkaana inagu marti inoo yaha ma odhane rasuulka alluu marti u yahay adugu karaamee buu fa qaalat waxay tidhi maa cindanaa agteenna kuma sugnaa ilaa quutu sibyaani ciyaalkayga waxaan ugu talagalo yar un baan hayaa fa qaala wuxuu yidhi hayi-ii diyaari dacaamakii raashin waxaad haysidoo dacaamkaagaa diyaari wa asbixii shid siraajaki faynuustaadana shid wa nawimii seexi sibyaanaki ciyaalkaagana seexi idaa araaduu markay doonaan cashaa'an markay casho doonaan caynka waa la kordhigay cisho haddaad tirada waa kii salaadda marka cashaa waa cashaha caadiga aho waqtigii waa cuntadii weeye markay ilmuhu rabaan inay casheeyaanoo soo toosaanba dhab oo seexi fahayaat way diyaarisay tacaamahaa raashinkeedii wa asbaxat way waa bariisatay ma aha wa asbaxat way shiday siraajahaa faynuusteedii wa nawamat way seexisay sibyaanahaa ciyaalkeedii uma qaamat way istaagtay ka annahaa iyadoo aad moodid tuslixu inay wax ka hagaajinayso siraajahaa faynuustaa u shidan inay waxyaro ka hagaajinaysa camal iyadood mooday kacday faadfaadhu way demis ninka martidaahe waxay rabtaa inaysan dareensiin inay deminaysa faynuusta dhinacyada ka marmartay sidii qof wax dhag waa demisa marka waa ku talagal arrin ay ku talagasho weeye inay damiso fa jacalaa waxay bilaabeen ayada iyo sawjkeedii yuriyaani inay tusinayaan hin ninkan annahumaa labadoodu ya'kulaani inay cuntada la cunayaan afkay dhaqaajinhayaan gacmahay saa ka siinayaan saxankii ag marinayaan sidii nin wax la cunayo camal fa way baryeen labadoodii isqabtay daawiyeyna xaale yihiin kuwa qatan oo dib jiray oo cuntaday haysteen meeda dar allay u hureen dayfkii nabi moxamed bay ku karaameeyeen sala allahu caleyhi wasalam oo carruurtoodii meeye waa la dhabaandhabayo waa la maaweeliyeyoo waa la seexiye oo gaajaysan oo saqiirka ah iyo ninkan martidaa kee daran waxaa laga yaabaa gaajo aad u daran oo ay naftu kala baxdo ciyaal kuma qabine xoogaa durduur iyo waxbay rabeen falamaa goortii asbaxa uu waa bariistay ninkii ansaariga ahaa hadaa wuxuu ku soo kallahay ilaa rasuulilaahi rasuulka alla xaggii sala allahu alayh wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi daxika wuu qoslay allaahu alle alleylata caaway ow cajiba ama wuu la yaabay min ficaalikumaa farsamadiinna adiga xaaskaagu caawa aad samayseen alla aad buu ugu qoslay ama ula yaaba fa anzala allaahu allah wuxuu soo dejiyey wa yu'hiruuna way ka dooranayaanoo way eexinayaan calaa anfusihim naftooda waxay ugu baahnaayeen ayay hurayaan cid kaley u hurayaan walow kaana haba ahaato bihim ayaga miday ku sugan tahay khasaasatun gaajo iyo baahi waman ruuxa yuuqa la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda fa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay ah bukhaari muslim baa xadiidkan wariyey wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanaynaa noloshii nebi moxamed iyo reerihiisu ay ku noolaayeen in sawir iyo tilmaan lagaa siiyo inay tahay sagaal qoys oo meel degan inta gurigooda lagu wareegay hal nin wax lagu martiqaada in laga waayey sala allahu calayhi wasalam adduunya marka hadday kaa maqan tahay maaha inuu alla ku nicib yahay haddaad haysatidna macnaheedu maaha inuu ilaahay ku jecel yahay way dhici kartaa inuu ilaahay adduunyana ku siiyo kuna jeclaado adduunya la uu ku dhigo uuna ku naco inuu cagsi hawsha ka dhigana waa suurtagal waxaa kaloo dareemaysaa fadliga xaasaska nabi muxamed sala allahu caleyhi wasalam oo xaggee laga qaadan nolosha noocaasay ku sabarsanaayeeno wax biila iyo waxba ma haysano marti ma soori karne iska kaaya furmaysan odhan waa ku qanacsanaayeen dhib kasta iyo duruufkaasoo haysata biyahaasay cabbayaan waxay timir ku helaan sidaasay ku qanacsan yihiin wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa gobanimada ninkan ansaariga ku jirtay iyo xaaskiisa iyo ficilkoodu inuu noqday ficilu ilaahay mahdiye subxaana wa tacaala nebiguna uu ka waramay sala allahu caleyhi wasalam wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideyn sifo ka mida ilaahay sifooyinkiisa sifatu dixki iyo sifatu lcajab labadaba ilaahay sifooyinkiisa ka mid yihiin laakiin kuweenna ma shabahaan ilaahay baa qoslay ma naqaansay tahay nebi maxamed baa ku hadlay bukhaariiy muslim ba ku taala laakiin keyfiyada iyo qaabkay tahay inagu ma naqaano sababtoo ah shayga markaad leedahay saasu u qosla waay ka waxaa ka horaysa horta inaad isaga daatadiisa taqaanidba saas maa daatada ilaahay say u talaba ma taqaanid suu u qoslana ma ogaan kartid cajab hadday noqoto suu u ma ogaan kartid labadooda midna ma ogaan kartid laakiin waan rumaynaynaa nabi moxamed baa sheegay sala allahu alayh wasalam khalaas ma awilayno ma diidayno ma dafirayno macno aysan lahayn u leexin mayno sidaasaan macnahana u macnaynaynaa keyfiyadeedana alla unbaa garanaya subxaana wa tacaala alqisatu halaahuun qisada soddonaad sacad ibnu abi waqaasin maca ummihi waa sacad ibnu abi waqaasoo hooyadiiyo asagu ay ishaystaan isaga iyo hooyadiiba ishaysta can muscab ibni sacdin waxaa laga wariye can abiihi aabbihi wuxuu ka wariya annahu amar yashaaniye nasalat inay kusoo soo degtay fiihi sacad ibnu abi waqaas aayaatun aayaadkaasoo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah wiilkiisu wuxuu u sheegay sabab anigu aan leeyahay baa aabba waxaa ku soo degay qur'aan ilaahay qur-aankiisa ka mid ah qaala wuxuu yidhi waa kan asagaa sheegaya xalafat waxaa dhaaratay ummu sacdin sacd ibnu abaqaas hooyadii ayaa dhaaratay maxay ku dhaaratay allaa tukallima inaysan la hadlin hu sacad ibnu abiwaqaas abadan weligii xataa yakfura ilaa uu ku gaaloobo bidiinihi diintiisa waa meel aad u adag bay ka gasha hooyada lama dagaali kartid oo hadal kuma celin kartid oo iskuma xumaan kartaan nabi moxamed hadday kaa soo gashooy ku tiraahdo haddaad hooyanimo iyo wanaag iyo duca iga rabtid diintaa nabi moxamed isaga bax haddii kale inkaar allaha kugu rido hawl kharaar baa soo wajahday wuxuuna caan ku ahayo carabi ku taqaanay inuu aha walad baariyo saciid ah aad buu baari u ah hooyadii baari ugu ahaa intaa keliya ma aha waxay kaloo ballan ku gashay walaa ta'kula inaysan cunin afka wax cuntaa ma saarayay tiri intaa ma aha walaa tashraba inaysan waxba cabbin waxna cuni maayo waxna cabi maayo adna kula hadli maayo intaa waxaan samaynayaa markaa diinta nebi maxamed ka baxda ayadu waa gaalad weliba intaas waxay ugu dartay way sabsabato qaalad waxay tidhi zacamta sacadow hadda weliba waxaad sheegatay anna allaaha alle wasaaka inuu kuu dardaarmay biwaalidayka labadaada waalid soo diintiinu ma qabto labada waalid in baari loo noqdo haa hooyo hadaba sa haday tahay waa ana anugu ummuka hooyadaabaana ah waana anugu aamuruka waan ku farayaa bi haada diin ka baxaana ku faryaa abti baari noqo ka bax diintaada qaala wuxuu yidhi famakahat way nagaatay alaaan saddex maalmood oo aysan waxna cunaynin waxna cabaynin gurigana u dheelmanayn meel cidada fadhido xataa qushiya ilaa la miyir daboolay calayhaa dusheeda min aljahdi dhibaato soo gaartay darteed koomay gasha xag jir bay ahay laftirkeedu inay heer noocaasa wiilkeeda gaarto cuntadii ka soonto cabitaankii ka soonto hawsheeduna ay tahay diinta ka bax laakiin nin ragaa helay sidiisana baari u ah diintiisana ku adag fa qaama waxaa u soo istaagay ibnun wiil oo lahaayda u sugnaadoo kale yuqaalu lahu waxaana la odhan jiray kaa cumaara cumaara la odhan jiray fa saqaaha wuu waraabiyey hooye anaa ku waraabinaya bi fa jacalat waxay bilowday tadcuu inay habaarayso calaa sacdin inkaar allaha ku rido kaas cuqbadayduu qabaa maxay ku haysataa diintaada ka bax habaarka ma la aqbalaya ad malaynaysaa ma la aqbalayo waa habaar laqwi iyo macaasi iyo kufri iyo ilxaad ah marka ilaahay ka aqbali maayo riwaayad baa waxay sheegtay ibnu sacad inuu wariyay aan filahayo markay dhowr maalmood meesha fadhido ay rafaasan tahay buu u yimi markaasuu hooyo maaqa nafood baa kugu jirta markaasay tiri hal xabo waxayna tiri wallaahi inaana waxba cunaynin waxaan rabaa inay carabi ogaato inaan meesha inta ku baktiyo hadhow carabi ku sheekaysato yaa qatila ummihi hooyadii kii dilayow oo magaalada aad mari weydo ceebowdo sira hal naf keliyaa kugu jirtay rabbi baan ku dhaartay haday boqol nafood kugu jiri lahayd boqol oo midba maalin lagaa siibi lahaa intaana aan ku hortaagnahay mabda'aa aan qaatay inaana ka tanaasuleyne armay dan kuutood cabtaa markaas hore cumaaro uu soo waraabin kaarqabahan iga dhaafo waa markaa markay cumaaro u timid ay ka quunsatay kaana la kugu ridmaytay bala kugu dhacday waa habaartay ayib marka sidaa markay dhacday ilaahay baa qur-aan ka soo dejiyo fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey caza qaalib ahaayo wajalla weynaaya fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa haadihi tan alaayati aayadda ah wawasaynaa waan dardaaranay al insaana ilmaha la dhalay biwaalidayhi labadii dhashaan u dardaaranay xusnan wanaag inuu u sameeyo xagga qowlka hadday noqoto iyo xagga ficilka hadday noqoto dhaganuglaanta hadday noqoto wax ku caawinta hadday noqoto ixsaan inaad u samaysid wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika inaad ii shirki samaysid bi anigana ha ka yeeli falaa tudichuma waalidka haduu ku yidhahda maalan salaadaha shantaha tukan ma laga yeelaya ma laga yeelayo waalidka haduu ku yidhahda maandhow waan kuu ducayne mingiska iga tum oo meel meeshaanoo mingiska lagu tumo shiikh fiican joogaa jira kaala mingiska iga soo cuudi ma ka yeelaysaa mingis iyo rooxaan midna kaa coodin maayo dhe waxaan waa gaalnimo mana aadayo nin saaxiroo halkan jooga aniga hebel baa ishaynee inaan sixraan rabaayo isdhaafiyee aabba wa ku ducaynayaa baari ii noqo kaale ma kaa yeelaya dheh salaadda ha tukan ma xijaabka iska dhig buu ku yidhi ha ka yeeli waalidka adeecidda la adeecayaa xuduud bay leedahay waa inaysan sharciga ilaahay khilaafin ma la fahma qodobkaa wixii waalidku sharciga ilaahay ku khilaafsan laga yeeli maayo hadduu saa inta kuugu xanaaqo ku habaarana laga aqbali maayo ana saamayn kugu yeelan mayso taasi waa qaybta koowaadoo wa fiihaa ayaddaa waxaa ku dhex sugnay wa saaxibuhumaa la saaxiib fi dunyada adduunyada dhexdeeda macruufan wanaag kula saaxiib haddaad kala aragtid duwantihiin oo kala siyaasa duwantihiin oo kala diin duwantihiin waalidka weligaa ha ka tegin inaad waalidka kula saaxiibtid wanaag ereyga u wanaajisid baari u noqotid laakiin wixii macruufa weeye sharciga ilahi macruuf ku ah taa intaasu kaga baxa qaala wuxuu yidhi wa asaaba waxa wuxuu helay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam haniimatan haniimo cadiimatan ee badan faidaa fiihaa faidaa waaba iyadoo fiihaa haniimada dhexdeeda ay ku sugan tahay sayfun seef faahadtu faakhadtuhu waan qaatay fa akhadtuhu waan qaatay seeftii fa ataytu waxaanula yimid bihi seeftii arrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa qultu waxaan ku idhi nafilnii siyaada ahaan ii sii haadaa kan aseefa ee seefta ah nafliga waxaa loo yaqaan ciidamadii jihaadka galay mid ka mid a inaad xoolihii qanimadaahay oo la qaybsanaya waxaad siisay wax ugu dartid sidii salamatun akuc oo kale raggii la ah hal hal baa la siiyey asna labaa looga dhigay soo waa nafli madaxweynuhuna xaq buu u leeyahay ama amiirka muslimiinta ah marka waxaan ku idhibiyey seeftan keli ah ziyaada ahaan iisii fa ana anugu man ruux baan ahay qad calimta aad og tahay xaalahu xaalkiisa waad taqanaab inaan rag la mid ahayn geesi dagaalamo oo rasuulku aad u jecel yahay buu ahaa mararka qaarkood saxaabada wuxuu odhan jiray marka dagaalku uu kuulaado ninkaha loo daadiya waxaad haysaan fidaaka abi wa ummi hooyada iyo aabbahay aan kugu furtee dagaalan aad buu u jeclaa mararka qaarkood rasuulku waa ku faantami jirayo kani waa abtigaye idinku itusha abtiyaashin itusuu odhan jiray abti umuusan ahayna ra'wowu u ahaa aabbaha nebi moxamed buu abti ugu aadanaa sal l sl ree zuhru ahaa aad rasuulku u jeclaa ciidamuu inta diray uu ka mid yahay oo waliba saraayaadkii ugu horreeyo ciidamaha nebigu uu dira baa dagaal qabsada dagaalkii markuu qabsaday sacad wuxuu arkay raggii la socdo xoogaa wuxuu ka dareema dacfi gadaal mara ku yidhi suu u dagaalamayo gaaladii u jafayey buu xoolana ka soo qaata ayagiina laayey haniimadii bay nebiga u geeyeen haniimadii baa nebigu qaybiyey si siman markaasi usuguso xoolahan sidaan ku keenay warkama haysa nebi allow raggan anay gadaashayda ka dagaalamayeen raggan waxaa ila simin buu lamid maahay anugu raggan buu markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum biducaa'ihim wa ikhlaasihim oo waxa ilaahay idinku gargaraayood guusha ku heshaanba arsaaqdana ilaahay uu idinku siiyo ducafada iyo masaakiinta ducadooda iyo ikhlaaskooda weeyaan muruqaaga iyo geesinimadaada hadaad ku dagaalantay faatax muraadkii ayaguna wadeen camal weeye goonidooday ka ducaynayay ilaah noo hiil cadowga noo jebi marka ducadoodii iyo waxaa iskaashaday oo la aqbalay iyo awooddaadii maxaad ku qaadanaysaa marka ducadoodan bilaash jihaadkay ka tirsanayd bas wuu iska aamusa marka wuu iska qancay haddana waa kanaa waa lays ogyahayo fa ana man qad calimta bi ruuxaad og tahay baan ah rag la mid maahiye eh, intaan keliya ii qoro ziyaada iisii fa qaala nebigu wuxuu yidhi rudda celi hu seeftaan min xayu meeshii akhadtahu aad ka soo qaday barti aad ka soo qaday ku celibi fandalaqtu waan tegaybi xataa idaa aradtu markaan doonay an ulqiyahu inaan ku filqabadi qaafka iyo ba'duba waa kordhigan yihiin qabdi ma aha waa qabad qabadkana waxa loo yaqaan almowdicu aladii yujmacu fiihi alqanaa'im waa meesha qaniimooyinka la isugu keeno meesha qabad la yidhaahdo lagu kulmin jiray qaniimada markaan marinayo laamatni waxa ay canaanatay nafsi naftayda waan iscululubtay buy waxaan isiribtan aday kugu fiicanta fa rajactu haddana seeftii la soo noqday ilayhi nebigaan kula soo noqday sala allahu caleyhi wasalam faqultu waxaan idhi acطiniihi isii waad ogtahay ruuxaan ahay qaala wuxuu yidhi fashadda wuu adkeeyey lii aniga sawtahu aaduu markaan igu dhuujiyey waa igu adkeeyey wuxuuna yidhi ruddahu celi seefta min xayu meeshii akhadtahu aad ka keentay ku celibi qaala wuxuu yidhi faanzla allaahu allaa soo dejiyey caza qaalibahayo wajalla weynaaye yasaluunaka can ilanfaali taasuna ana igu soo degtay aabba qabsabi nin akhyaar oo qur-aan ka soo degaya arrinkiisa inuu yahay oo mar baarinimo samaynayo oo mar seef jeclayso lixla jecla gashoo loo diidan yahay buu ka waramaya qaala wuxuu yidhi qiso kalena waan kuu sheegaye wa maridtu waan xanuunsaday fa arsaltu waan u cidiray ilanebiy nebiga sal alla aleh wasalam fa ataanii wuu ii yimid waxaa ah. inaad u cidirto tirahdo gurigayga uu igu imo isoo booqo oo asna uu kusoo booqdo waa tawaaduci nebiga sal aleh wasalam war ma anuu nebi leeyahay ii imow ma odhan anaa la ii yimaadaaye asaga looma yimaada ha ii muusan odhan waa dhaqaajiya nebigu sal lay slam bal waa waalid awow ree awowuu u yahay saxaabadii horena wuu ku jiraayo minasaabiquuna alawaluna min almuhaajiriin bu ku jiraa laakiin kuwa ree caraabiyo remiy oo saxaabada ka tirsan ba inta xanuunsaduu guryahooda kusoo booqan jira sal alla aleh bal gaalada nebigu waa soo booqan jiray ee isyaqaanaan oo abaalka waxayn u shaqayn jirtay guryahoodu kusoo booqan jira sal alla aleh aad buu u tawaaduc badnaa marka wuxuu yidhi nebigaan u cidirsado waxaan ku idhi ii imo waana ii yimi fa qultu waxaan ku idhi dacnii iga tag aqsim aan qaybiya maaliya xoolahayga xayu meel allaala meeshii shiitu aan doono sidaan asagoo ka faahfaahsan buu sixaan kuso aroor wuxuu ahaa aadna waan u liitayoo xanuun culus baan dareemayaa hantiilana waan ahay oo ilaahay hanti igu barwaaqeeyey carruurna gabar kaliya iga dhaxlaysa wax allaala waxaan hanti leeyahay waa waqfayaaye ii ogolow qaala wuxuu yidhi fa abaa nebigu waa diiday xoolahan la diidaya yaa iska leh sacad baa iska leh sidaa waxaad ogaatay xoolaha adigu aad leedahay sharciga ilaahay meel khilaafsan hadaa tidhaahdi kuma yaan ku bixinayaa laguma ogola waa laguu diiday nebi maxamedna shaaricu ahaa sal alla waa loo diiday qultu waxaan idhi fan nisfu waa yahay haaf xoolaha intaan kala baraan bixinaya fa abaa waa iga diidayb qaala wuxuu fa abaa waa iga diiday xoolahaaga haaf lama bixi karti ninkii maanta inta sheekh su-aal weydiiy xoolahayga haaf ma la bixi karaa maya yidhaahda maadaale maxaa kaa gala laga yaaba in ohan la war sharciga ilaahay baan kuu ogolayn sharciga ilaahay ka dambe qultu waxaan idhi fathulutu saddex moolood markii laga dhigo haddaan labana la haro hal iligna bixiyo ka waran qaala wuxuu yidhi fa sakata wu aamusay sal alh wasalam fa kaana wuxuu ahaa bacdu wixii intaa ka dambeeyey athuluthu huludku jaa-isan mid bannaan xoolahaaga saddex meelood marka loo dhigo culays haddaad dareentid iyo geeri waxaad xaq u leedahay hal qayb oo keliya maalan saddex kun oo dollar markay yihiin maxaa thulu u ah saddex oo meel hal kun soo ma aha halkaa kun baad waqfan kartaa oo sadaqaysan kartaa oo cid la bixi kartaa labada kunoo soo hartay xaq uma lihid yaa iska leh dadka ku yaa iska leh hadday ayagu inta shiraan waa xaq ay leeyihiin ka tanaasulaan oy yidhaahdaan aabbe iyo hooyo xoolihii labadii kunoo soo hartayna waan kugu darnay way bannaanta waa xaq ay ka tanaasuleen safiyaba xaq ay lahayd soo caaisho ugama tanaasulin kuwaanuna dhaxalkooda cid kale waa uga tanaasuli karaan waa bannaan taha amaa haddaysan tanaasulin adigu saa rabta uguma tasarufi karta xaaladaas qaala wuxuu yidhi intaasuna qayb kale ahayd waa qiso uu faa'iideeyey qiso kaleu u sheego wuxuu yidhi wa ataytu waxaan u imid calaa nafarin koox oo min al ansaari ansaar iyo walmuhaajiriina muhaajiriin dad koox oo meel wada fadhiya oo ansaar iyo muhaajiriin ka kooban baan u imi fa qaaluu waxay ugu yidhaahdeen tacaala sacadow kaalay nudcimka aan ku siino cunto wa nasqika aan ku waraabinno khamran khamre ayaan ku waraabinaynaa cuntona waa ku siinaynaa sharaab khamraahood isaga dejisinna waa ku siinaynaaye soo dhowow wadaalika arrinkaasuna qabla an tuxrama intaan la xarrimin bay ahayd tuarima int tuarama intaan tuxarima intaan la xarimin bay ahayd alkhamra khamrada qaala wuxuu yidhi fa ataytuhum waan u imid fii xashin xaadu waa kor dhigan taha xashin ayaan ugu imid walxashuna albustaanu waa aseedo beer weyn oo aseeda ah ayagoo ku dhex jira ayaan u imid fa idaa waaba iyadoo ra'su jazuurin neef geela madaxiisi jazuurku waa neef mid la sulay uu yahay cindahum agtooda wasuquu khamrin dhala khamraana waa ag taallaabi hilibna waa loo sulaya waa loo diyaarinayaa dhala khamraana meeshay taalla qaala wuxuu yidhi fa akaltu waan cunay hilibkii baan wax ka cunay wa sharibtu waan cabbay macahum la jirankoodana khamradii la cabbay khamradiina weli lama xarimin markaan khamradii cabbay baa farxaddii inta iga badatay baan hadlay buu yidhi hadaluu eedi doonu ku hadla nimankii ansaareed iyo muhaajiriinoo meesha joogay buu inta ammaanay buu wuxuu yidhi qolyahaanay kuwaana idinka fiican ninbaa marka u gacan qaadi doona wuxuu yidhi waan hadlo waxaan idhi fadakartu waxaan sheegay al ansaara ansaar iyo walmuhaajiriina muhaajiriin cindahum agtooda ayagu iyo ag ka hadhadlay muhaajiriin waasaan ansaar waa saas fa qultu waxaan idhi qolyaha muhaajiriin ah ayaa khayrun ka khayr badan min al ansaari ansaar ansaarna meeshay fadhiya waa laydinka fiican yah kuwan idinka khayr badan qaala wuxuu yidhi fa akhada rajulu ninbaa wuxuu qaatay axada lixyi ra'si soo neefkii geel ahaa madaxiisi lama solinoo hilibkii lagama cunin lafihiisibaa soo haray qalkan hoose oo neefka geelaha qalkiisa hoose ah laftii buu qaatay bu nini fa darabanii wuu igu tumayb wuu garaacayb bihii laftiibu igu garaaca fa jaraxa wuxuu dhaawacay bianfi sanku iga jebiyeyb bartaa sankaha iga tumayb lafgeel maxaa adiga kuu geeyey khamru ka dherge fa ataytu waanuu imid rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu alay wasalam anoo sanku ijaban yahay fa akhbartuhu waan u sheego waxaan idhi muhaajiriin iyo ansaar baan inta kala fiicnaysiiye anoo khamraysan baa sanka la ijabiye fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey fii fiya aniga dhexdayda yacnii wuxuu ula jeedaa nafsahu naftiisa aniga ilaahay wuxuu igu soo dejiyo ayad iga hadlaysa sha'na alkhamri khamrada arrinkeedii oo ilaahay uu leeyahay inama alkhamru khamrada iyo walmaysiru waxa weeyaan turubka iyo laadhuuga iyo wal ansaabu sanamiyada la caabudo iyo waalslaamu faalka la dhigo rijsun waa najaas min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ayay ka tirsan yihiin xadiidkan muslim baa wariyey aayaddaanina waxayna tusinaysaa khamradu waa xaaraam waana camal shaydaan xuska ilaahay bayna dadka ka hor istaagtaa waa xaaraan marka qur-aanka ilahay bay xaaraam ku tah meeshii ilaahay uu khamrada ku xarimay buu turubkana ku xarimay waa kana waa la qoranta soo turubka hadda aad looma dheelo la dhuuga moobelada hadda la gashada jamcadana aad baa loo dheelaa akhyaar wada khamiisya qaba oo sidii idihii madaxa isla galay dhugdhugdhug aad war dadkan madaxa maxaa saa uda fuuriyaad war maad nebiga ku sallida maad masaajka gashaan oo jus qur akhrisati maad qaraabadaada soo booqati maad istikfaarati oo tusbaxaaga ridi maxaa dhiba kugu kalifay waxaan ma jirto maalin dhoweyta wiilal baan dhallinyaraha hidaayo hoostiisa waxaan ku wax ka fiican ma sheega say ha waa waxaan ku idha farahan aad waxaan ku dheelaysaan ku istikfaarta ma moogin bay u yidhahan istikfaarto markaan tan ku yara daallaan gashanaa leh astaqfirullah astaqfirullah marka waa ka daba tuur asalku waa u tan lagu mashquulsan yihi arrinkaa waa in looga waantoomo waagii hore raggaan ku ararki jira haddana dumar dheelayaan arka iyo rag oo u fadhiya maantao dhan gabdho u fadhiya oo xijaaban xataa qaarkood waa balaayo ummadda kusoo korortay arrinkaas hawshaa waa in laga waantamo wakhtigan waxaad ogaataa nebi moxamed uu sheegay sala allahu caleyh ilaahay qiyaamada ka hor dhaqaaqi maysa ilaa wax lagaa weydiiye cumrigaaga saacadahan laadhuuga dhuuga dheelaysidna waa saacado cumrigaaga ka mid oo fii miisaani sayi'aatika kuu galan xasanaadka kuu gelin wey ku xisaabta ha ku mashquuli mobeelkan intaad kan ka dheelaysid qur-aan ka akhriso akhbaarta caadiga iyo warbixinta caadiga ka dhagayso ilaahay diintiisa ka akhriso oo ka faa'idayso hawsha waa in la iska ilaaliyo al ansaabuna waa asnaamtii caadiga ahayd in la weyneeyo iyo in cibaado loo aadaa waa gaalnimo aslaamtu waa maxay waa faalkii la dhigi jiray nin intuu wax fiiriyo oo dhulka jeexjeexo waxaas waxaas inuu waxyaalo qayba ka warramaayey waxay samayn jireen meel bay waxay ku ridayaan qoryo mid waxay ku qoryaan ifcal midna waxay ku qoryaan laa tafcal midna waxba ku qori markay rabaan inay safraan baa qoryihii lasoo bixin hadduu ugu soo horbaxo kii ifcal ay ku qorayd muraadkaas waa hirgalo waa safraya haddii midkii laa tafcal uu soo baxana iskuma aadana wey waa baaqan haddii la guursan rabe xataa la guursan maayo waa l guurkan laa tafcal baa soo baxday war qori adigu la tafcal aad ku qortay inuu muraadkaaga ka hor istaajiyaa soo caqlixumo ma haddii aan ken waxba ku qoran soo baxaana waa ku celis doorasho lagu celiye maqli jirta way ku celinayaan xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyon ka qaadanaynaa saxaabigan sacad ibnu abi waqaasah inuu ahaa saxaabi diintiisa ku adag si kastoo hawl ciriir iyo hooyadii ula soo wajahday marra aan mabdiciisa ku gorgortamin kagana tegay ilaa ilahay qur-aan uu ka soo dejiyey wallahu aclam sal ala calaa nabiyina mxamedin waaalih